aswaatu alkhayr waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidadan ega ega ega amnigani ega ega ega ega amnigani ega ega ega ega amnigani ega ega ega ega amnigani ega xisbadan carbisan gal aqbalin xumaanta diidaye xalasha amraye xisbaadan carurbisan xeerargal aqbaalin xumaantadiidaye xaalasha amraaye ega ega ega amnigani ega ega ega ega amnigani ega ega ega ega amnigani ega ega ega ega amnigani ega xamiidow ilaahw xisbadani dhowro cilmiga hambaarsan xaasidkoodii qabo xamidow ilaahow xisbadanii dhowro cilmiga hambaarsan xaasidkoodii qabo xashiishyaday gubeen xumaan doone eryeen xuduudadii ogeen xukunkaagee qaateen cashisyaday gubeen xumaan doone ereen xuduudadii ogeen xukunkaagee qaateen eega eega eega amnigani eega eega eega eega amnigani eega eega eega amnigani eega eega eega eega amnigani eega xilkiina guuta oo xumaanta zuuliya xaalasha faara oo xamla dacwa qada xilkiina guuta oo xumaanta zuuliya xaalasha faara oo xamla dacwa qada xilkiina guuta oo xumaanta zuuliya xaalasha faara oo xamla dacwa qaada xilkiina guuta oo xumaanta zuuliya xaala shafaara oo xamla dacwa qaada amnigani eega eega eega eega amnigani eega xamidow ilaahow xaragada xooji xukun qaateen xeerar gaalay diideen xamidow ilaahow xaragada xooji xukun qaateen xeerar gaalay diideen eega eega eega amnigani eega eega eega eega amnigani ega ega ega ega amnigani ega ega ega ega amnigani ega ega ega ega amnigani ega ega ega ega amnigani ega amnigani ega amnigani ega